bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala fi baabi اlcaطf ay caطfu اlbayaan alcaطfu ima duu bayaani aw nasq wاlgard اlana bayaanu ma sabq fadu lbayaani taabicun shibu الصfa xaqiiqaة اlqasdi bih munkashifa faawliyanhum min wifaaqi اlawali maa min wifaaqi اlawali nactu wali faqad yakuunaani munakarayni kamaa yakuunaani mucarafayni wsaalixan libadaliyatin yuraa fi gayri naxwi yaa gulaamu yacmura wa naxwi bishrin taabici lbakriyi walaysa an yubdala bilmardiyi inta waxaan ka gelaynaa cadfigii cadfulbayaan cadfiga laba qayb u kala baxo cadfulbayaan iyo cadfunasq marka cadfulbayaan buu inta ka gelayaa musanifku wuxuu leeyahay alcadfu cadafkii imaa duu bayaanin inuu yahay cadfu bayaan inuu yahay aw nasaqin imaa duu amaa cadfu nasaqin inuu yahay waalgaradu alaana jeedada hadda aan rabnane bayaanu maa sabaqa midkii soo hormar inaan cadayno midka duu bayaanka horeeya hadda labadooda beydka midka ku horeeya labadooda inaan ka bilowno yaan go-aansanay buu yidhi markaasuu yihi fadul bayaani bayaanka midka u saaxibke taabicun weeyaan horta mid tawaabicu ka mid yahay taabicoo shibhu sifati sifada u eg xaqiiqat lqasdi ulajeedada xaqiiqadeedana munkashifatun ay faydmayso bihi bicadfi lbayaani marka tacriif oo aada u qiimo badan oo xataa ninka nahriga markuu qoray xataa uusan sidaas u hageeji karin yuu musanifka noo sheegay beytka hore hadda mashaakil maba laha wuxuu ku yihi cadfiga laba qeybo u kala baxaa cadfu bayaan iyo cadfu nasq midka hadda soo hormaro cadfu bayaankan ku cadaynaya alcadfu cadfigii ima duu bayaanin inuu yahay bayaan mid u saaxib e aw nasaqin cadfo nasaqin inuu yahay aw duu nasaqin waa la dhihi karaa ima duu bayaanin aw nasaqin duu nasaqin nasaq waxa weeyaan xariirinta waxa oo wax xariiriyo yani aa loo jeedaa nasaqa bimacnaa hadda muraadka waxa weeyaan xarfu min xuruufi alcadfi cadafka maa beyna matbuucihi wa taabicihi xarfu ay udhexaysaa nasaq la wاlgaradu ulajeedada alaan hadirtaan aan leenahayna waxa weyaan bayaanu maa sabaqa midka horo midka soo hormar in cadeeyo oo duu bayaanka ah fadul bayaani marka bayaanka midka saaxiibka ah tacriifkiisa taabicun weeyaan taabicoo shibhu sifati sifada u eg xaqiiqatu lqasdi ulajeedada xaqiiqadeedana munkashifatun bihi asiga ay ku faydmayso alcadfu sidiisaba luqatan waxaa layihahdaa waxa weeyaan cadfu shay calaa gayrihi idaa thanaytahu markaad waxaa isku laabtid waxaa lagu leeyahay ictafi thawba calayhi calaa bacdihi marada markaad laalaabaysa cadfi baa la yidhaahdaa waxaa sidaas loogu magacaabay cadfigan oo cadfulbayaanka ane waxaa loogu magacaabay lianna daata almadluula calayha bilafdi waaxida labada lafdi midka mubayanka iyo midka mubayinka ah labadaas lafdiba hala lagala jeeda wa inamaa yu'taa bithaani cadfiga midkiisa labaad waxaa loola yimaadaa liziyaadati lbayaani marka waa ka oo labadan isim waa isla hal shay baa loo jeeda jaaa zaydun baa yimiday akhuuka ahaa aada leedahay marka akhuukadii waana zaydkina magaciisa waayahay walaalkaana wuu yahay waa isla hal qofaa loo jeeda marka cadfulbayaanka kaas baa la yidhaahdaa manaha macnihiisa kaas waa tacriifkiisana musanifka noo sheego huwa taabicu lmushbihu lisifati fi tawdiixi matbuucihi in kaana macrifatan wa wa takhsiisihi in kaana nakiratan waa waa taabic oo sifada u eg wuxuu kaga egyahay macnaheeda si kale ma aha kan jaamiduu noqon karaa laakiin sifada wuxuu ka egyahay fii tawdiixi matbuucihi midka asiga uu raacay oo cadaynah si sifadaba ay macna min macaani alismi alawal ay u cadayn jirtay yaa kana ay u cadaynaysaa in kaana macrifatan wa takhsiisi in kaan nakira haddii la yihahdo cadfulbayaanka nakirada waa gelaysa ayb marka cadfu bayaanka inuu macrifo raaco waxa weeyaan khilaafkama joogo khilaafka ma joogo laakiin nakira ma noqon karaa cadfu bayaan waa mas'alo la ysku haysto laakiin musanifka hadda wuxuu qabaa madhab alkuufiyiin oo cadfu bayaankii nakirana waa laga keeni karaa macrifana waa laga keeni karaa intaba saasuu ku leeyahy laakiin midna waa maxalu itifaaq midna waxa weeyaan waa maxalu ikhtilaaf ina loola yimaada cadfu bayaankii litawdiixi matbuucihi fii xaali macrifatihi khilaafka ma joogo laakiin an yufiida takhsiisan yaa khilaaf ka jooga musanifkan hadda madhab alkuufiyiin uu qaatay markaasaa waxaa laleeyahay miithaalkiisii aqsama abuu aqsama billaahi abuu xafsin cumaru weeyaan aqsama waxaa dhaartay billaahi waxaa ku dhaartay abuu xafsinaa dhaartay cumaru ahaa sidaasaad leedahay haddaa tira aqsama bilaahi abuu xafsinaa dhaartay waa dhaartay bedel ay noqonaysaa waxa in si loo kala laqbay inaad garatidaa la rabaa sifada marartu birajul rajulkoo kariim ahay saasaad leedahay haddii ay cadfu bayaan tahayne aqsama billaahi abuu xafsinaa dhaartay cumaru ahaa fiiri abuu xafsin waa kunyadii cumar bn khadaab magaciisana cumar waa labadii magac nina loola jeedaa keligood laakiin hadda fiiri aqsama bilaahi abuu xafsin aad dhaartay haddii la yiraahdo macnihii weli aad waadix uma aha liannahu mumkin kunyadan akhar min waaxida lahaa karo laakiin cumar markii la yiraahdo macnihii aad buu u qeexmaya intaas unbaa lagala jeedaa marka <coughs> waxaa weyaan lana eh, abu xafs umarkaas waxaa weyaan yuwadixu almuraad bihadihi اlkunya markaasuu ku yihi fadulbayaani bayaanka midka u saaxibka taabicun weeyaan mid wax raaco shibhu sifati sifadana shabaho xaqiiqat اlqasdi ulajeedada eh, xaqiiqadeedane munkashifantu bihi asiga ay ku feydmato sidaasaa laleeyahay ayib markaasuu wuxuu ku yiri fa wliyanhu min wifaaqi اlawali maa min wifaaqi اlawali nactu wali fa wliyanhu fa wliyanhu sii cadfu bayaankii <clears throat> waxaad siisaa min wifaaqi اlawali midka hore ka waafaqitaankiisa maa xugumsii annactu waliya nactiga uu kala xiriirsaday min wifaaqi اlawali <clears throat> marka wuxuu ku leeyahay eh, maxaan ku iraahdaa cadfu bayaanka maadaama aan ku niriyay waxaa shabahaa eh, sifadiibuu shabahaa waxa weeyaan sifadii xaqiiqiga la mid yahayo annahu yatbacu matbuucahu fii arbacati min cashara oo icraabta miduu ka raaca haddii kan hore marfuuc u yahay cadfu marfuuc u noqonaa aqsama bilaahi abu xafsin cumaru hadda fiiri abuudi waa godan tahay lianna asmaau lkhamsa waawa baa lagu goday cumaruna damaa lagu goday labadu waa isla wada godan yihin abuu xafsinna waa macrifo cumarna waa macrifo labo abuu xafsin waa mudakar maxaan ku iraa cumarna mudakar waay abuu xafsin mufrad waa abawaani iyo lama dhihin cumarna mufrad waay marka afartaasuu ka raacaya waaxid min awjuh اlicraab waaxid min alifraad wاtathniya waاljamc waaxid min almacrifa wاnnakira waaxid min altadkiir wاtaaniith saasuu hadda u jeedaa markaasuu ku yihi faawlayanhu cadfu bayaankii waxaad siisaa min wafaaqi اlawali midka horeu raacaya waafiqitaankiisa waxaad ka siisaa manactu waliya wuxuu nactiga ka qaatay min wifaaqi اlawali nactiga wuxuu ka waafaqay mancuudkiisa oo aan hore kugu soo sheegay oo afartii tobankii uu ka raacay kana ka sii intii oo dhan ka raacsii intaas weeyaan faqad yakuunaani munakarayni kamaa yakuunaani mucarafayni faqad yakuunaani inay ahaadaana dhici karto ee cadfu bayaankii iyo matbuuciisi munakarayni kamaa yakuunaani say u noqon karaan mucarafayni laba la macrifeey hada madhab lkuufiyiin waay oo waxay leeyihiin catfu albayaan yasluxu an yakuuna nakiratan oo midkiisa kale uu ku raaco kamaa yakuunaani mucarafayni taas khilaafkama joogo walidaalika daa'iman almushabah anqas min almushabahi bihi haddaan ku iraa zaydun kalbadri macnaha xagga oo iftiinka weeyaan mahmaa uctiya zayd min jamaali asuura wa bayaadi lwajhi annahu lan yasila fi nnuuri mithla albadri sidaas weeyaan marka weligaaba waa kala waa kala sareeyaan marka waxaa la leeyahay faqad yakuunaani murakanayn meeshaas waa waxa laysku haysto meeshaas baa laysku haystaa waxay leeyihiin cadfu bayaankii nakira haddii matbuuciisi ou noqdo asna wuu noqon karaa bay leeyihiin reer oo basriyiinna badigood waxay qabaan haddii cadfu bayaanka uu nakiro noqdo kan ka horeena uu nakiro yahay cadfu bayaan lama icraabaya bedel baa la icraabi karaa lianna waa noo imaan doontaa kulu maa saluxa an yucraba badalan yasluxa an yucraba cadfa bayaanin labadii mark labada baaboo isku dhexyaacsan yihin marka nakiradii waxay leeyihiin waxaa loo bedelayaa qoladanna waxay daliishanayaan mithla qowli اllahi tacaala tuuqadu min shajarati mubaarakatin zaytuunatin wa qowlihi tacaala wayusqaa min maain waxaa leey wayusqaa waa la waraabinaa min in biyo sadiida ah la waraabina sadiidin ah dheh haddii cadfu bayaa laga dhigo wayusqaa min maaina la waraabinayaa sadiidin ah haddii bada la yidhahdana wayusqa min maaina la waraabinaa sadiidina la waraabina saasay noqonaysa marka reer kuufiyiin iyo waman qaala biqowlihim waxay leeyihiin tuuqadu min shajaratina laga ah, ah, huriyaa shajaradoo mubaarakatin la barakay zaytuunatin ah waa bayaan haddii kale badel min shajaratin mubaaraka zaytuunatin eh, tan horaa laga bedelaya marka almuhim masaladaas waxaa weyaan mid hadda muuqato oo adil lagu galagooyin kara ma ah liannahu ninkan hadduu yihahdo kan bedel waayo kana wuxuu dhihi karaa cad eh, bayaan waayo marka <clears throat> laakiin tawsica haddii wax kale loo waayo qad yakuun lixujati alkuufiyiina atawsica cala annaas oo waxaan inaan lagu qeydin kulligeed bedel inaan lawada dhihin oo cadfu bayaan la yidhaahdo oo baabkii la awsaciyaa ka wanaagsan markaasuu musanifku wuxuu iri wasaalixan libadaliyatin yuraa fi gayri naxwiha gulaamu yacmura <clears throat> marka wa yuraa waa la arkaa cadfu bayaankii saalixan inuu yahay kii u suubado libadaliyatin bedelnimo u suubadaa fii gayri naxwi qowlika yaa ghulaamu yacmuraa aad tiriyey iyo wa naxwi wa fii gayri naxwi qowlika bishrin aad tiriyey bishirkoo taabici lbakriyi bakriga raacsan walaysa ma aha an yubdala in la bedelo bilmardiyi mid laga raaliyaay ma ah labadii masalabo marka fiiri marka musanifku waxau leeyahay wa saalixan libadaliyatin yuraa fii gayri naxwi yaa gulaamu yacmura marka qaacida kulu maa jaaza an yakuuna catfa bayaanin jaaza an yakuuna badalan sidaasaa laleeyahy marka labadan baab aaday isu soo dhexgalayaan ayib waxaad leedahay kulamaa jaaza an yakuuna catfa bayaanin jaaza an yakuuna badalan waxaad leedahay darabtu waan garaacay abaa cabdillaahi aan garaacay zaydan ahaa waa cadfu bayaan darabtu abaa cabdilaahi aan garaacay zaydan aan garaacay waa isla macnihii waa laakiin laba mas'alo keli ah yayna ku banaanayn shaygii cadfu bayaanka bayaankahay in bedel loo bedeli karo labadaa masalana musanifka gooni u sheegay wayuraa waa la arkaa buu cadfu bayaankii saalixan inuu yahay kii usoo bada libadaliyatin cadfu bayaan kasta bedelnimo usoo badaa laakiin fii gayri mas'alatayni uulaahumaa naxw qowlika yaa ghulaamu yacmura iyo midka kale wa naxw bishrin taabici bakri bishri oo bakri raacsan walaysa ma aha fiihimaa an yubdala bilmardi in badel laga dhiga cadfu bayaankaas ma haboono mida hore waxaa waxaa weeyaan kan bayaan unbaa la ecraabi karaa yaa ghulaamu yacmura bayaan unbaa la ecraabi karaaye lama ecraabi kara bedelnimo leesh midkan yaa ghulaamu waa mufrad mabniyun cala dami ah yacmuraana waa nasbisan yahay marka cadfu bayaanka hadda yacmuraada ah fii maxali lghulaam yaa lagu bayaaniyey dhib malah laakiin bedel waa haddii la dhihi lahay albadelu calaa niyati tikraari alcaamil bedel wuxuu kaga duwan yahay cadfu bayaanka xarafkii hore oo lasoo celceliya u lamid yahay oo marka macnihii waxay noqon kari lahayd haddii bedel la yidhaahda yaa ghulaamu yaa yacmura in la yidhaahdo haddii yaa ghulaamu yaadi lasoo celiyo yacmura la geliyo yacmura ma ma karo liannahu mufrad calam uu noqonaa mufradka calamka ah fii baabi nidaa markuu joogo yubna calaa maa yurfacu bihi marka yacmur waa mufrad damo in lagu bineeyay ahayd marka ya haday gasho yacmuraa ma noqon kare yamaru wuxuu noqon lahaa yacmuru ou noqon lahaa yacmur waa nin magaciisa ogow marka haddii saas ay tahay marka yacmura lagama bedeli kara ghulaam oo haddii ghulaamkii laga bedelo ecraabtaas oo ghulaamka damada saaran waxay lamid ahaan leed asagoo ya-di lasoo celiyo yaa yacmura liiraahoo kale haddii yaa soo celiyana yacmuru waa godnaan lahay maanta maadaama uu nasbisan yahay kan hore lagama bedeli karo ee waa lagu bayaaninayaa yaa ghulaamu hulaamu yacmura ahaayow alalehy laakiin yaa hulaamu hulaamu yacmurow lama dhahaya لأnhu ycmur hadaan ihahdo anagoo u nidaynay ay noqona mfrad loo nidayna damuu saarnaa lahay kan hadda fatxa saaran marka sidaasaan lagu ogolayn ko iyo wa naxwu bishrin taabici اbakriyi waxaa weeyaan beyt buu hadda musanifka kuu ishaaraya nin baa wuxuu iri yabnu taariki اlbakriyi bishrin calayhi طayru tarqubhu wuquuca nina wuxuu ri ana bnu taarik lbakriy ninka bakri la yihahda ninkii ka yeel wiilkiisaan ahay bishrin ahaa calayhi tayru shimbirti tarqubu inay sugaysa wuquucan inay kusoo dul dhacdo yacni ninka oo bakri la yidhaahdo ninkii dhaawacay oo dhulka dhigay oy nafta xaraari kusii tahay oy shimbirtan ku kor wareeganayso sugaysa nafta intay ka baxda siday ugu soo degto hilibkiisa u cunto ninkaas bashri ah ninkii saas ka yeelo wiilkiisaan ahay marka fiiri ana bnu taariki lbakriyi ninkii bakriga ahay ninkii ka yeelay wiilkiisaan ahay bishrin ahaa marka bakrigii waa bishri waxaa lagu leeyahy bishrigaas waa laga bayaanin karaa laakiin lagama bedeli karo liannahu haddii laga bedelo waxay noqon karta ay ahaan lahayd in beshriga inta la qaada booska bakriga la geeyo liana albadala calaa niyati tikraari lcaalami haddii bishri booska bakri la geli waxay noqon lahayd ana bnu taariki bishrin ana bnu taariki bishrin ay noqon lahayd oo marka maxaa ka laasimi lahay mudaafkii horo oo wasfiga ahaa inuu al wato midkii labaad oo loo idaafeeyo bishrigana al uusan wadanin waxaa la ogolyahay oo soo marnay mudaafka aslan in an laga gooyo haddii la idaafaynayo ilaa idaa kaana wasfan inuu yahay maahan hadduu wasfi yahayne waa al inay gasho waa loo ogolyahay bishardi mudaafu ileyga alka inuu wato kaljacdi shacr wa waslu albida lmudaafi muktafar in wusilat bithani kaljacdi shacr fiiri aljacdi hadda waa wasfi oo ism faacila albuwata kii ka dambeeyana al buu wataa sidaasaa loogu ogolaaday wasfiga hore inay al gasho hadda wasfigan taariki ismi faacil waay al waa loo ogolyahay inay gasho laakiin waxaa looga ogolyahay midka asiga loo idaafay al inay wadato wabitaali albakri aa loo idaafay alay wadataa waa loo ogolyahay laakiin haddii badel bishrin la icraabi lahay waxay noqon lahayd asoo la dhigay booshka bakri ah bakri haddii booskiisi bishri la geeyo bishrina al ma wato marka waxay noqoleed min idaafat alwasli alwasfi almuxala biاlalif wاllaam ilaa maa huwa khaalin canha wa hada laa yajuus sida taas looga badbaado bishrin bayaana la ecraaba bedel lama icraabay intaas keli a waxa marka uu musanifku u jeedo macnaha beytkana waxa weeyaan ninkaas anaa dhaawacay ninkii ninkaas dhaawacay wiilkiisaan ahay oo dhaawiciisana ka dhigay mid meyd u dhowoy shimbirta nafta inay ka baxda ay sugaysa liannahu shimbiraha waaweyn markay yimaadaan sida gorgorka iyo iyo haadda iyo wixii lamid oo dhan markay yimaadaan danfada iyo way sugayaan xayaanka xayawaanka intuu nafta ka baxa markaas kadib ay cunidku bilaabayaan marka kaas baa la yidhaahdaa buu ku musanifka labadaa mas'ala wixii kasoo haray waxaa bannaan in cadfu bayaan kasta bedel in la icraabo laakiin labadaa masala cinwaan likuli maa yushaabihuhumaa wixii ayaga u egoo dhan baa ayaa soo galay marka taas lama ogola baa layihi marka labadaas masalo oo waxay u diidmaysaa waxaa weyaan cila oo ah naxwiye qawaacid kale meesha ku burayso ayib cadfu nasaqi taalin bxarfi mutbicin xadfu <coughs> nasq kaksus biwudin kaksus biwudin wa hanaaءin man sadq falcadfu mطlqa biwaawin ثuma faa xataa amowka fiika sidq wawafaa wa atbacat lafظa faxasbu balwalaa lakin ka lam yabdu mruء lakin طlى faاcطif biwaawin saabiqa aw laaxiqa fi اlxukmi aw musaaxiba muwaafiqa wksus bha cadf اladii laa yugni matbuuchu kastafa hada wbni wاlfaau litartiibi bاtiصaali w huma litartiibi bfiصaali wksus bfaain cadfa ma laysa sila clى اladi istaqara anahu sila bacضa bxata cطif clى kuli wlaa yakunu ila gaayة اladii talaa wanbxaطif ithra amzi taswiya aw hamزة can lafdi ayin mugniya wrubama usqidat اlhamزة in kaana khafa اlmacnaa bxadfiha min w binqiطaacin wa bimacnaa bal wafat in takun mima quyidat bihi khalat marka inta waxaan ka gelaynaa cadfu nasaqi baan ka gelaynaa markaasuu musanifku wuxuu ku yihi cadfu nasq taalin bxarfin mutbicin cadfu nasq kaksus biwudin wa hanaain man sadq cadfu nasaqi cadfu nasaqi taalin weeyaan mid raaco bxarfin ou raacaa xarafkao mutbicin raacsiinaya maa bacdahu limaa qablahu mithaalkii waxaa ka mid eh kaksusku gaaryeel biwuddin ama jacayl iyo wathanaain amaan man sadaqa ninkii run sheego waxa weeyaan jeclaaw runna ku amaan marka cadfigii waa luq ahaan waa soo sheegnay laba inuu qeybsanana waa soo sheegnay hada cadfu bayaanan ka soo baxnay cadfu nasaq iyu inta kaga galaya musanifka cadfu nasq waxaa la yihahdaa huwa taabicu اlmutawasitu baynahu wa bayna matbuucihi axad اlxuruufi alatii ama axad اlxuruufi اlcashara cadfu nasq waxaa la yihahdaa waa taabic oo horta matbuucu ayaa ka horey haddana waxa weeyaan bayna taabicihi wa matbuucihi axad اlxuruufi اlcashara xuruufta oo xuruuf lcadfi la yidhahda udhexe jaaa zaydun wa camrun hadaa tirahda waa kana marka cadafka nasaqa waxaa laga wa camru kan dambeeye waay marka camrigaas dambeeye wuxuu raaca kan horo waxaana u dhexeeya beynahu wa beyna matbuucihi xarfun min xuruufi alcadfi kaasaa lagala jeeda nasaq waxa weeyaan xariirin markaasuu le wa cadfu nasaqi xariirinta cadafkeeda taalin waa mid raaco liannahu taalin mubtada lagama dhigi karo liannahu waxa weeyaan qowlka raajixa ah waa nakiro oo aan wadanin aan wadanin musawiq aan wadanin walidaalika cadfu nasaqi cadfu nasaqi taalin waaye mid raaco bixarfin uu raacayaa xarafkoo mutbicin isimka dambeeyo oo macduufka ah wuxuu ka horeeya xaraf xarafkaas wuxuu raacsiinaya isimka koreyo mithaalkeeda kaksuskaas yeel biwuddin iyo wathanaain man sadaqa fiiri marka ulajeedada waxa waaye wathanaaintaas thanaaina ah cadfu nasq liannahu taabicun lixarfin waawgaas uu raacsan yahay waawgaas shaqadeedana waxaa waaye annahaa tutbicu lafda thanaa limaa qablahu biwudin kaasuu uu raacsiinaya mutbicin marka waxaa wey hada alxarfu min khusuusiyaatihi annahu yutbicu maa bacdahu limaa qablahu intaas keli awl ayib markaas wuxuu ku yihi falcadfu mطlaqa biwaawin huma faa xataa amowka fiika sidqu wa wafaa falcadfu in wax laysku cadfaa muطlaqan yani si guud biwaawin buu ahaaday huma buu ahaaday faa buu ahaaday xataa buu ahaaday am uu ahaaday ow ou ahaaday mithaalkeene ka fiika sidqun wa wafaa fiika waxaa ku dhex kugu dhex jiro oo khas min khisaalika waxa weeyaan sidqun wa wafaa nin run sheega ballankana oofiya labadan laysku cadfay waa sidqun wa wafaa marka xuruufulcadfi laba qeyb ay u qeybsantaa labada qeyb waxaa weeyaan maa yushariku aw maa yushriku lmacuufa maca almacuufa caleyh fi lxukmi wallafdi yani maa yushriku bayna almacuufi walmacuufi calayhi fi lxukmi wlafdi fi lcraabi walxukmi haddaa tirahdid jaaa zaydun wacamrun haddaa tirahdid waawdaas waxay wadaajisay bayna zayd wa camrin lafdiga icraabta way wadaajiso waa wada godan yihiin kow midda labaadne xukumkiina waa wadaajistoo labadoodi waa wada yimaadeen bikhilaaf hadda fiiri haddaad tiraahda maa jaaa zaydun bal camrun labadoodii craabtay wadaagsadaan laakiin xukumkii maya midna waa tiri ma imaanin midna waa yimid marka kuwaas waa goone kuwaana waxa weeyaan alshraaku bayna almacduuf walmacduuf calayhi fi lafdi walxukmi waxa weyaan lixdan xaraf waay marka mulaqan wuxuu u jeedaa mulaqan yani fi lafdi walxukmi intaasaan haddaa tiraa darabtu zaydan wa camran labadiina garaacitaankiina waa wadaagsadeen ciraabtiinoo nasbadana way wadaagsadeen intaas weeyaan markaasuu ku yiri falcatfu in laysku cadfaa mulaqan yacni guud ahaan oo macnaha fi lxukmi wallafdi oo laysku cadfaa biwaawinu yani ku xasilaya xaasilun biwaawin thuma wa thuma buu ku xasilayaa faa wa faa buu ku xasilaya xataa wa xataa buu ku xasilaya am wa am yuu ku xasilaya ow wa ow uu ku xasilaya kuli xawaaya xaraf cadafaa ka wada maqan shicirka daraadeed biwaawin wa thuma wa faa wa xataa wa am wa ow saas waaye mithaalkii kafiika sidqun wa wafaa marka waxa weeyaan yani run marka hadda fiiri sidqun wa wafaa labadii buu ku sifoobaa sidqun wawafaa icraabna waa isku raaceen haddana labadoodana thaabit waa lidalika rajul bay u sugan yihiin kaas waxaa la baa laleeyahay maxaan ku irahdaa xuruufta alati tushariku alxukma wاllafda bayna almacطuufi wاlmacطuufi calayh ayib xataa iyo wax khilaafa ka imaan doono waa noo imaan doontaa markaasuu ri wa atbacat lafda faxasbu bal walaa laakin ka lam yabdu mru'un laakin طala musanifku wuxuu leeyahay wa atbacat waxaa raacsiisay lafdan waxaa ka raacsiisay faxasbu oo keli ah bal iyo walaa iyo laakin mithaalkiisii kalam yabdu kalam yabdu ma muuqanin imru'un shaksi laakin طalaa waxaa muuqatay eh, maxaan ku idhaahdaa looda duurjooga eh, eh, caruurteeda muuqatay weesheeda طalaadaas waxaa loo keenay laadaas wax munaasib u noqon karo wasanka uusan ku jebin keli marka fiiri lafdigan hadirtan wuxuu ku leeyahay saddexdan xaraf oo bal iyo laa iyo laakin ah yani tushariku bayna almacduuf walmacduuf calayhi fi lafdi wahwa alcraab laakinahumaa tukhaalifu baynahumaa fi lxukmi sidaasaa loo jeeda hadda haddii aad tiraahdid maa qaama zaydun bal camrun zayd iyo camar icraabta wadaagay ka yihiin oo qaama ficil maadi zaydun faacil bal xarfu cadaf camru macطuufu calى zayd wاlmacطuufu calى marfuuci marfuuc calaamatu rafci dama daahir icraab saasi ka raacda laakiin xukumkiina maxay noqonaysaa maa qaama zaydun bal camrun bimacnaa anaka ahbatta licamrin maa nafaytahu can <clears throat> zayd kaasaa la yihahdaa marka marka xugumkii ma wadaagsana qiyaamkii midkood baa istaagan midka kalene waa fariistay waxaa tiri wa jaaa zaydun baa yimid laa camrun ma imaanin waxa w laadi wa laa tadrib zaydan lakin camran fiiri zayd ha garaacin laakiin camr garaac marka xugumkiibaa iyay isku khilaafayaan khulaasat lqowl waxa weeyaan bal waxa weya tuthbit limaa bacdaha man tafaa qablaha maa camaa qablaha bal waxa weeyaan waxa ka dambeeya waxay u sugay wixii ka horeeya wixii loo diiday waxaa cagsigeeda eh laa ayaa cagsigeeda eh bimacnaa annaha tanfi maa bacdaha limaa ahbatat limaa uthbata limaa qablaha laakin qowlka raajixa cinda cinda siibawey wagayrihi waxa weeyaan ayadana waxay bimacnaa balay la mid tahay laakiin waxaad ogaataa laakintan markay min xuruuf <clears throat> min xuruuf ilcadfi markay kamid noqonaysa waxa weeyaan markii ay shidneen waayo oo laakin la yiraahdo waxaa nagu soo dhaafay inna wa akhwaatuhaa inay laakina kamid tahay laakin laakinna min akhawaati inna waxay noqon jirtay markay shidan tahay haddii shidka laga qaado waxaan soo niriyey waa xarfu cadfay noqon doontaa xuruufdii oo nawaasikda way ka baxaysaa marka labadaas iskaaga ka darsamin oo laakina aldaalimiin haddii la yidhaahdo maa bacdigeeda nasbinay haddii shidka laga qaado laakin adaalimuun ayaa laleeyahay oo markaa xaraf bay noqonaysaa oo cadaf ah ama xarfu ibtidaa cinda bacdihim marka xataada waxaa weeyaan eh, xarfu cadf cinda albasriyiina keli a waay laakiin cinda alkuufiyiina xataa waxay qabaan sida noo imaa doonto annahaa xarfu ghaaya weeyaan laakiin yuunus oo axad naxwiyiina kamida wuxuu leeyahay xarfu istidraak waa walaysat bixarfi caطfin macnaheedaas unbuu u sheegay laakiin maa bacdaha iyo maa qablaha icraab ma wadaagsiinayso am am waa la isku khilaafsan yahay almuhim am iyo xataa iyo laakin iyo imaada imaa doonto oo xarafka tobanaad ah afar xaraf a la isku murunsan yahay inta kale khilaafka ma joogto markaasuu wuxuu iri facطif biwaawin laaxiqa aw saabiqa fi lxukmi aw musaaxiba muwaafiqa markii uu noo sheegay xuruuftii guud ahaanteedii sagaal buu hadda noo sheegay maa yushriku bayna almacduufi waalmacduufu caleyh fi lxukmi waallafdi oo lix ah iyo maa yushriku baynahumaa fi llafdi duuna alxukmi oo thalaatha ah sagaal waxaad ku darsataa imaada noo imaa doonto ayaad lagu daraya tobankaasay noqonaya markaasuu hadda wuxuu noo bilaabayaa xuruuftii macaanideedii wa atbacat waxaan idhahdaa facطif biwaawin laaxiqa aw saabiqa fi lxukmi aw musaaxiba muwaafiqa facطif cadaf biwaawin ku cadaf ama waxaad tidhaha facطif ku cadaf laaxiqan mid hormaray maya facطif ku cadaf laaxiqan mid imaanaya calaa saabiqin biwaawin kula cadaf aw icطif saabiqan mid hormaray ku cadaf calaa laaxiqin biwaawin fi lxukmi kaga horeeya ama kaga dambeey aw musaaxiban muwaafiqan ku cadaf mid asiga la saaxibay faactif ku cadaf laaxiqan fi lxukmi calaa saabiqin aw actif saabiqan fi lxukmi calaa laaxiqin aw musaaxiban calaa mithlihi muwaafiqan intaas waay wuxuu ula jeedaa beytkan waxaa kuu banaan inad tiraahdid jaaa zaydun wa camrun marka ama zayd ha horeeyo zayda hor yimiday camara ka daba yimiday marka cadfu laaxiqan calaa saabiqin jaaa zaydun wa camrun waa banaan tahay ama jaaa zaydun wa camrun camara horta yimida zayd haddana ka daba yimiday markaasa waxaa leeay jaaa zaydun wa camrun cadfu saabiqin calaa laaxiqin ama labadooda isla yimideen jaaa zaydun wa camrun intaas waa loo isticmaali karaa intaas waa loo isticmaali karaa fiiri marka xarfulcadfi haddii la doono intaasba waaw loo isticmaali karaa bimacnaa istiqdaamu lwaawi looma shardi laa taqtadi tartiib waawda markii wax lagu cadfayo tartiib ma keento wa calayhi an tactifa saabiqa calaa laaxiqin aw laaxiqan calaa saabiqin aw an tactifa muwaafiqan calaa mithlihi intaasoo dhan waay waxaa kamid i ah qowlullahi tacaala mathalan walaqad arsalnaa nuuxa waibraahiima hadda cadfu laaxiqin calaa saabiqin ibraahiima dambe nuuxoo horeeya lagu cadfay tamaam wa bilcagsi kadalika yuuxii ilayka wa ila aladiina min qablika yuuxii ilayka adigu ilaahay ku waxyoona nabi maxamed wa ila aladiina fiiri aladiina min qablika oo saabiqiin ah oo ambiyadii ah yaa nebi maxamed oo ka dambeeya lagu cadfay min cadfi saabiqi calaa laaxiqin ilayka nebi maxamed wa ila aladiina min qablika dadkii ka horeeya asiga laga dib marya lafdi ahaan lagu cadfay aw musaaxiban faanjaynaahu wa asxaaba asafiinati faanjaynaahu nuux waan badbaadinay wa asxaaba asafiinati fiir marka asxaabu safiina iyo nuux hal mara isla badbaadeen marka muwaafiqan musaaxiban waa almuhim waxaa weyaan cadadkooda wax la koobi kara ma ah ayib markaasuu musanifku wuxuu leeyahay wksus biha cadfa aladii laa yugnii matbuucuhu kastafa hada wabni waksus bihaa waawgii waxaad ku gaar yeeshaa cadfa aladii isimkii cadafkiisii laa yugnii matbuucuhu laa yastagnii matbuucuhu matbuuciisa uusan ka deeqtoomaynin mithaalkii waxa weeyaan kastafa hada wabni waxaa la yidhahdaa waawda hiya umu hadihi اladawaat walaa budda likuli ra'sin an yakuuna lahu khasaa'is waawdi marka waxaa waxyaalahay la gaar tahay waxa weeyaan laba shay oon kala deeqtoomaynin aida ah lagu cadfa oo waxaad leedahay mathalan kastafa hada wabni kastafa hada midkan iyo wabniyaa safmay hadda fiiri istafa haadaa haddii la yidhaahdo matbuucan oo haadaada laa yastagni can ibni liannahu istafa haadaa midkaanaa saf galay see qof keligii safku gala <clears throat> macnaha alafcaal alatii taqtadii bidaatiha tashriikan oo dhanaa loo jeedaa haddii la yihahdo istafa haadaa midkaanaa saf galay yuu saf la galay marka matbuucan oo haadaade laa yastagni ama can taabicihi wahwa ibni markaasuu waxau leeyahay waksus gaar bihaa bilwaawi cadfa aladii isimka cadafkiisi laa yugnii matbuucuhu ay laa yastagni matbuucuhu midka asiga uu raacay uusan ka deeqtoomeynin mithaalkeedii kastafa haadaa wabni waay kastafa haadaa wabni marka <clears throat> istafadi waxay keenaysaa laba shay hal mid marka kuma kaaftoomi karo waawgaa lagu khaasya xaraf kale meeshaa ma imaan karo <clears throat> haddaad hadda tirahda kastafa haadaa thuma ibni haddaad dhihi lahayd waxay noqo ninkaana gooni u saf u galay wiilkay goonigiisana saf u galay safkana wuxuu ku yimaadaa labadooda inay yimaadeen markaasaa le labadiina saf galo isku xariirsada waxaa lamid eh tadaaraba zaydun wa camrun haddii la yidhaahdo tadaaraba zaydun wa camrun fiiri hadda hadda tadaaraba zaydun keligeed ma anficayso lianna qof keligiis isma garaactamika waxaa garaactamay zayd iyo camar waa is uleeyeen waay waa sidaas oo kale waxaa lamid eh ishtaraka zaydun wa camrun aa wadaagsaday sharikay wadaagsadeen waxaan banaanan inay tiraahdo e, tashaaraka zaydun aw ishtaraka zaydun zayd keligii sharika kama dhacdo marka alafcaal alatii taqtadi lithnain waxaa laysku cadfi karaa waaw keligiis waa xaraf lama keeni karo haddii xarafka la keena macnihii baaba burayo <clears throat> haddaa tiraahdo kastafa haada fabni waxaa wiilkayga maanta saf galay marka horo kadib ninkan macnaha saas looma jeedo ee labadana iscariirisay waay marka min khasaa'is اlwaawi annaha takhtasu bicadfi اlmacطuufi cala smin laa yastagni can matbu can taabicihi hadda hadaa tira jaaa zaydun wa camrun camr waa la iska goyn karaa jaa zaydun aad iska dhigi kartaa keligeed laakiin alfaadan way ka duwan tahay oo waxaad leedahay mathalan ikhtasama zaydun wa camrun zayd iyo camaraad dooday laakiin ikhtasama ikhtasama zaydun keligiisna ma la ogolo ikhtasama zaydun huma camruna lama ogolo macnihii baaba diiday marka waxaa lamid oo ah, waxay ku gaar tahay takhasus kale ay leedahay waa noo imaa doonaa waawda waa badan yihiin cadfu lmuraadif wax liraa idaa gaar ku ah laba shay oo isku macna idaa isku cadfi karto oo macnaha shircatan wa minhaajan sharcadii waa tashriic ilaahi wuxuu noo jiday waay minhaajkana waxaa waay waa jidkii waa isla hal macno waay lafdigaba ha kula dunaade waawdaa ku gaar ah fa iyo thuma lama keeni karo waxaa noo imaan doonta annahaa takhtasu bicadfi caamilin qad xudifa wa baqiya macmuuluhu waawdaa ku gaara ah, waa noo imaan marka khasaaista waawda mid kamid ah wuu kuusoo hormari markaasuu iri walfaau litartiibi biitisaali w huma liلtartiibi biاnfisaali wاlfaau fadi liلtartiibi bay keentaa ay u sugnaatay biitisaalin xariir laysku tartiibi shay xariirsan oo lagu tartiibi wa humane litartiibi bay u sugnaatay biinfisaalin macnaha waxa weeyaan alfaau tufiidu tartiib maca tacqiib itisaalkii tacqiib waaye wax iska daba dhacay oo iska daba xariirsan wa huma litartiib maca انفصال infisaal wax kala hormaray mathalan haddii ninkan intuu soo galo bacdigiisa mubaasharatan nin kale u yimaado jaaa zaydun fa camrun aada leedahay marka iyada daa'iman tactifu laaxiqan calaa saabiqin faqad laakin laa tactifu saabiqan calaa laaxiqin jaaa zaydun fa camrun waxaa ah waxa weeyaan in uu zaydka soo horeeyo kadibna uu yimaado camar hadday labadood isla yimaadeen fa lama isticmaali karo waa waa la isticmaala laakiin inaysan wakti dheer u dhexaynina la rabaa biitisaal labada imaashadoodu way xiriirtaa laakiin waa kala horeeya fa-a loo isticmaala ayib waxaa lamid e eh, laakiin tartiibkaas waxaa la yidhaahdaa tacqiibka kulun bixasabihi haddii lila tazawaja eh, zaydun fawulida lahu hadda macnaha waxa weeyaan maantuu guursaday beriyaa loo dhalay ma aha laakiin deg deg waxaa lagu yaqaanaa ninkii naag maanta guursado oo sagaal bilood kadib ay u dhasho waxaa laleeyahay waxaa weeyaan tartiib maca tacqiib u ah. liannahu waxaa le ninka ciyuunba waa loo dhalay marka ciyuun bay taas tahay itisaalay lamid tahay itisaal bay lamid tahay laakiin haddaa tira tazawaja huma wulida macnaha waxaa weyaan laba sano saddex sana kadib markay isqabeen wax isu dhaleen saas way ayib marka sidaasa waxaa laleeyahay eh, ka qowli اllaahi tacaala amaatahu faaqbarah amaatahu faaqbarahu fiir qofka markuu dhinto qabriga isla markii hore baa laga geynay fawakazahu muusa faqadaa calayh markii ninka feerki lagu dhuftay feerkiyaa soo horeeya markaas kadib dhimashadiia ka dambaysa laakiin waa isku xigaan faa loo isticmaalay wa wahaakada aladii khalaqa fasawa ya lamid ayb laakiin waxaa la yidhahdaa marka qaarkeed qowl llahi tacaala ahlaknaaha fajaaha ba'suna bayaatan waxaad moodaa hadirtaan ahlaknaaha waan halaagnay fa jaa'ahaa ba'suna markii la halaa kadib muu ba'sigi yimiday mase awala jaaa alba'su fatama ihlaakuhum bisababi alba'si marka aayaddaas waxaa lee macnaheeda waxa weeyaan aaradnaa ihlaakahum fa jaa'ahaa ba'sunaa marka ba'sigeenna u yimid marka ihlaakaas bimacna aliraada waa kan horo kadib baa waxaa weeyaan ba'siga u yimiday wa tarataba cala alba'si halaakuhum marka saasay macnaheeda ay lamid tahay waa adoo yiroo kale tawada'a fagasala wajha wayadayh tawada'a hadda fiiri waa weese qaatay markaas kadib ou fagasala wajhahu laa yumkin laakiin macnaheedu waxaa waaye araada alwuduu'a fagasala wajha wadayh markii hore iraadadou la yimid kadib uu keenay ayb markaasuu musanifku wuxuu leeyahay waqsus bifaa'in cadfa maa laysa sila cala aladii istaqara anahu sila waqsusku khaas yeel bifaain waxaad ku khaas yeeshaa cadfa maa shay laysa silatan sila aan ahayn cala aladii kii inay ku cadafto istaqara sugnaad anahu sila inuu yahay haddana wuxuu ku xijiyey fadi markii tartiib macnaheeda faa'idaysay min khasaa'isihaa annahaa tacdifu jumlatan laysat laa taslixu an taqaca silatan calaa jumlatin hiya silat fi lasli ayb waqsus ku khaas yeel bifaa-in waxaad ku khaas yeeshaa cadfa maa laysa sila jumla aan sila ahayn cala aladii jumladii ay kii ay ku cadaftay istaqara sugnaaday anahu sila mithaalka un baa loo haya maanta dhan lagu celcelinaa mithaalka fiiri aladii yatiiru fayaqdabu zaydun adhubaabu fiiri haddirtaan aladiidi waa mubtada jumladan yatiiru waxa weeyaan aلdhubaabu ayatiiru aلdhubaabu jumladaas sila waay ayb waxaa عطفا فيغضب زيد zaydun jumladan oo aladii haday mubtada noqotay jumladan yatiiru a waasilat lmawsuul waay laa maxala laha min alcraab fayaqdabu zaydun jumladan waxaa lagu cadfay yatiirudii a lagu cadfay ayib jumladan yaqdabu zaydun haddii la geyn lahay booska yatiiru ma ansixi lahayn oo aladii yaqdabu zaydun jumladan yaqdabu zaydun waxay ka maran tahay damiir ma wadato annagana hore waxaan usoo niriyey wa kuluhaa yalzamuha wakulu waa maxay ahayd yalzamu silatun maxay ala calaa damiirin laa'iqin mushtamila wa kuluhaa yalzamuha yalzamu yalzamu bacdaha sila calaa damiirin laa'iqin mushtamila ana soo dhaaftay silada jumlada dhacdo waa in damiir mawsuulka ku xira ay leedahay hadda jumladan oo fayaqdabu zaydun waa jumla khaaliya min adamiir lianna waa yaqdabu ficil ah iyo zaydun oo khabar ah jumladan aladii yatiiru huwa aa ku qarno oo damiirkaas faacilka ayuu u laabanayaa aladida mubtadaa dhubaabna waa khabar jumladan marka sila way dhici kartaa aladii yatiiru adhubaabu sila way dhici kartaa liannahu damiir baa ku qadaran meeshaas yatiiruda laakiin tan lagu cadfay fa yaqdabu zaydun waxay jumlada lagu cadfana damiir inay wadan karto laakiin waxaa laleeyahay booskii damiirkii waxaa galay fa'di oo sababiye ah aladii yatiiru fa yaqdabu bisababihi zaydun addubaab weeyaan marka faaa sababiya taxulu maxala damiir fi mithli hada almithaal marka xaraf kaloo cadaf ah ama waaw ah ama thuma meesha ma imaan karaan fadaa ku gaar ah liana alwaaw liana alfa hiya alati tufiidu asababiya aladii yatiiru fabisababi طayaraanihi yaqdabu zaydun adubaabu weeyaan saasay macnihi ku imaana adigu waa dareemi kartaa macnahan iskeeni karto haddii la yidhahda aladii yatiiru thuma yaqdabu zaydun adhubaab waxaa weeyaan jumlo kale kalaa ah oo kala daadsan bay noqonaysaa marka jumladan oo fayaqdabu zaydun ah oon sila aan aan u suubanin yaa waxay ku cadfaysaa jumladan ka horeyso yatiiru ahoo sila mawsuulka ah taasna waxa weeyaan min khawaa'is ilfaa ay kamid tahay marka intaasubu ujeeda waqsus khaas yeel bifaa'in waxaad ku khaas yeeshaa cadfa maa laysa sila cadfa maa jumla cadafkeeda laysa silatan aan ahayn cala ladii ay ku cadafto istaqara sugnaaday annahu sila inuu yahay waa kaas marka kaas baa musanifka hadda loo jeeda waxaa lamid e ah mithaalkaas hadda waa lala keeni karaa alladani yaquumaani fayaqdabu zaydun akhawaaka yaa la dhihi karaa yani calaa hada almithaal waa laga dhalaali karaa jumal laakiin waxaa la yaab le haddirtaan shicir looma keenin aayad qur-aanna ma laha marka waxa intaa laiskugu ximbaaray tacbiirka unbaa ku ansaxaya unbaa ila tahay keli a ayib bacdan bxa tacطif calى kuli walaa yakunu ila gaayat aladii talaa wacطif ku cadaf bxataa lafdiga xataa bacdan ku cadaf calaa kulin ku cadaf walaa yakuunu ma ahaado ilaa gaayata aladii talaa ilaa gaayata aladii kii yoolkiisa talaa uu raacay waxaa lagu leeyahay xataa min xuruufi اlcaطfi shuruud bay leedahay shuruudeeda kownu lmacطuufi bacdaha isman inuu ahaado horta shardi waayo oo jumla ida ma cadafto wa an yakuuna daahiran haddana waa labo wa an yakuuna bacda min almacطuufi calayhi wa gaayatan lahu kan ka horey qeyrka qeyb kamid inuu noqdo waayo marka qeyb kamid e waa noqonayaa macnaha waxa weeyaan qaayana waa noqonaya oo sheygi haduu u noqdo marka qaayadaasa waxaa laleeyahay waxa weeyaan biictibaariha qaayada mid kastaba ictibaarkiisa u leeyahay marka waxaad leedahay mathalan maata annaasu xata alambiyaa fiiri ilaahay muxuu leylat اlqadri khayru min alfi shahrin tanazalu almalaa'ikatu waruuxu fiiha biidni rabbihim min kuli amrin salaamun hiya xataa maطlaca alfajri fiiri habeenkii xataa maطlaca alfajri habeenkii oo dhan ay soconaysaa lgu leylat lqadri ilaa fajarka laga gaaro marka fajarka waxa weeyaan waxaa ka horeya juz min alleyl waaye waana aakhiru leyl bacdina waa yahay اسم isim waa yahay daahirna waa sii yahay shuruudii oo dhan buu oofsaday marka <clears throat> waxaad leedahay akaltu samakata xataa ra'sahaa mathala fiiri alra'su waa isim waa daahir waa bacdu mima qablahu ra'sigii markii samakada loo fiiri qeyb ka mid ah waay wa gaayatu ninkii macnaha ra'siga cunayne wax kale inuusan reebaynin adiga waa dareemi kartaa gaayada macnaheedi saas tan hadda uu ku yidhi maata annaas xata alambiyaa waa gaayo macnaha meeshii nebi uu ka dhintay cidka noolaanaysa ma jirto gaayada macnahaasay ka tahay qadima alxujaaju xata almushaatu fiiri mushaadkii waa juz min axujaaji waay isim daahirana waa yahay <clears throat> marka maxaad leeyahay qadima alxujaaju ficil wa faacil xataa xarfu caطf almushaatu macطuufu cala alxujaaj walmacطuuf cala marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci dama daahira marka meeshii gaayo waxay ku tahay meeshii nin oo lug ku socda uu ka yimid ninkii diyaarad ku socday ninkii faras ku socday ninkii markab ku socday min baabi ow lamar hore yimaadeen waa sidaas waay waxaad leedahay qalabaka annaasu xata sibyaan ninyaw adiga tabarxumadaada dadkii oo dhan wou kaa qaalib noqda caruurtii xataa way ka adag tahay macnaha waxa weeyaan asibyaan juz min annaas waayo kow isim daahir waa yahay haayana waa yahay haayada biictibaarkeeda waxaa weya naqsigii waayo ninkan waxaa weya naqsigii ugu dambeey hadiiba caruurta xataa ka adkaatay marka shuruudaas hadii laga helo yay xataa min xuruufi alcadfi kamid tahay laakiin waxaa la yidhi waxa weeyaan alcaطfu biha qaliil walidalika ankara ankara alkuufiyuuna anaha min xuruufi alcaطfi reer kuufiyiin waxay leeyihiin xataa wax ma cadaftee waxa weeyaan e, libtidaai algaaya waxa ka dambeeyo oo haddaad tiraahda qadima alxujaaju xatى اlmushaatu qadimuu marka almushaatu mubtadawa qadimuuna khabar weeyaan xataadina xarfu haayo oo ibtidaai haaya keli a waay icraab ma laha saasay leeyihin ayb marka almuhim qowlka raajixa wahuwa aladii calayhi اlbasriyuuna ana xatى min xuruufi اlcaطfi ida tawafarat fi ida tawafara shuruuطha shuruudeedana waxaa kamid eh an yakuuna almacduufu juz-an min almacduuf caleyh waa kan musanif ku yihi bacdan bixata acif calaa kulin kow wa an laa yakuuna ilaa gaayatan waalgaayatu ima an takuuna xisiya wa ima an takuuna xukman aw takuuna macnawiya kulun bixasabihi marka isimka inuu daahir ahaadana ku dar intaas keli a waay طيب marka xataadi waxay noqotaa mar xuruuf ljar ay kamid tahay hadda aayadii aan xataa maطlac اlfajri aan niriye macnihii kaayadii un baan ku tusinayna laakiin inay xuruuf اlcaطfi tahay ma ah ee xuruuf ljar way noqotaa ko marna waxay noqotaa xuruuf الnasbi xataa yarjica ilayna muusa wa in kaana اlqowl الraajix ana اlficla mansuub ban mdmara bacda xataa lakin min الnaxwiyiina man yaqulu ana xatى hiy alati nasabat w mara takun min xuruuf اlcaطfi walidalika yuxkى can ibni jini anahu lama اxtadarathu اlwafaa qaala amuutu wa fii nafsi min xatى shay liannahu mar xaraf jaray noqonay mar xaraf waxay noqonay nasbi oo ficil mudaaricay gelay mar isim bay cadfay ficnaha waxa weeyaan mutacadid mutacadidat اlأghraad waay ulajeedayaal badanay leedahay ayib amaa waa ka baxn xataa waan ka baxn wactif cadaf bixataa waxaad ku cadaftaa bacdan ku cadaf oo bacdiga macduuf ka dhig calaa kulin ku cadaf oo kulliga macduufu caleyh ka dhig walaa yakuunu ma noqdo macduufkaas oo ayada ka dambeeyo ilaa gaayati aladii kii yoolkiisa tala ay raacday midka gaayadiisa midka ka horeeya midka dambe gaayo u noqonaya saas waay macnaha hadda qadima alxujaaju xata almushaat haddaa tiraahd mushaadki macnaha wax dambo xujaajka ka dambeeya ma jiro ninkiiba lugeynayba hadduu yimiday nin baaqdi unbaa ka dambay karo ayib wa an biha acطif ithra hamzi taswiya aw hamzati can lafdi ayin muqniya waxaa laleeyahay anbuu hadda kaga hadlay xuruuftii macaanideedii buu ku wadaa wuxuu ku yiri am am icطif bihaa ku cadaf ithra hamzi taswiya ekaynta hamsadeeda gadaasheeda am wax ku cadaf aw hamzatin ithra hamzatin ku cadaf hamsadoo muqniyatin deeqayso can lafdi ayi kaa deeqayso ayin lafdigeeda kaa deeqayso waxaa laleeyahay am min xuruufi اlcaطfi bay kamid tahay laakin bisharطin an yataqadama calayha ima hamzatu taswiya aw hamzatun tacdilu lafdata ayin labadaas markay ka hormaraan yaa waxaa la yidhaahdaa am labay u qeybsantaa am oo munqatica ah oo bimacnaa bal ah waa noo imaa doontaa iyo am oo mutasila ah wa hiya alatii nataxadathu canha xaaliyan markaasuu wuxuu ku yiri wa am lafdigaas ame اcطif bihaa wax ku cadaf oo xarf cadaf ka dhig laakiin waa goorma ihra hamzi taswiya ekeynta hamsadeeda gadaasheeda bimacnaa an yataqadama caleyha hamza taswiya aw hamzatin ihra hamzatin hamza gadaasheeda hamzadoo muqniyatin deeqayso can lafdi ayin ayin lafdigeeda kaa deeqayso hamzi taswiya waxa weeyaan laba shay oo kuu siman waxaad leedahay sawaaءun calaya aqumta am qacadta fiiri haddayna amtaas hadda waxay ka hor waxaa ka horeeya aqumto ficilkaas aqumto waxaa ku jirta hamzo hamzadaas waxaa la yihahdaa hamzatu taswiya bimacnaa ana maa dakhalat calayh wamaa bacda am waa inay labadood waa kuu simeyn waxaad aniga waxba igama quseeyaan yacni waxa aniga ii siman ama maanta dhan meeshaan taagnaa uma fadhi arday baad mathalan iskuulka macalinka uu ka bixiyey markaasuu iridawji halkaas istaag buu yiri markaasuu macalima fariisana mase waa istaagnaana markaasuu yihi sawaaun calaya aqumta am qacadta laakiin muhim inaad fasalka aad soo gelin weeyaan waxaa lamida ah qowl llahi tacaala sawaaun alayna ajazicna am sabarna maa lanaa min maxiis qoladii ahlu naarka ahay ayaga waxay ilaahay uu noogaga sheegay inay yidhaahdeen sawaaun calayna ajazicna am sabarna mar hadiiba naaru jahanamaynala gili oo layiri khaalidiina fiiha weligeen bakuwaara haddii la yiri markaasay waxay yidhahdeen ama aan qaylino aan argagaxno ama aan ku sabarno masalada waxba isma bedelno marka waxa weeyaan sawaaun calayna macnaha waxa weeyaan wahiy alatii hadihi lhamza taswiya tadkhulu calaa jumlatin fi maxali lmasdar hadaa tira hadda sawaaun calaya aqumta qacadta masdaraad u bedeli kartaa sawaaun calaya qiyaamuka aw sawaaءun calayna jazacunaa am sabr aw sabrunaa marka waxa weyaan masder baa booskeeda degi kara ayada macnaha saas waay ayadaa masder lagu dhalaalina ma ah taas waxa waay hamsat taswiya ay ana maa qablaha wa maa bacdaha bictibaari اlmutakalimi sawa saas waay taas waa hamsa taswiya aw hamsatin can lafdi ayin muqniya waxa weeyaan waxa weeyaan waxaad leedahay azaydun cindaka am camrun fiiri markaan hamsada oo ka horeyso amtaas oo azaytunta gashay waa hamsa looga kaaftoomi kara lafdi ay oo waxaa la dhihi karaa ayuhumaa cindaka meeshii aan ku dhihi lahay azaydun cindaka am camrun yaan bedeli karaa cibaarado ayi baan booskooda geyi kara waxaan leeay ayuhumaa cindaka marka labadaas hadday ka hormarto yahay amti waxay noqonaysaa min xuruufi اlcaطfi sawaaء caطafat jumlatan aw ismiya ama jumla oo ficliya ah markay ay tahay hamzi taswiya markay tahay jumlabaa ka dambeynayso markay ay tahay hamzat hamza oo muqni can ayina mufrad bay geli kartaa sawaaء calaykum adacawtumuuhum am antum saamituuna fiiri hadda waxaa ka horeya adacowtumuuhum waa jumla ficliya ah waxay ku cadaftay am antum saamituuna jumlo oo ismiya antum saamituuna ayib <clears throat> markaasuu iri warubamaa usqidat ilhamzatu in kaana khafa almacnaa bixadfiha u min wa rubamaa waxaa dhici karto usqidat ilhamzatu hamzada in la tuuro in kaana haddii uu yahay khafa almacnaa macnaha inuu qarsoomo umina haddii laga aamin yahay bixadfiha markii la xadfayo haddii macnaheed uusan qarsoomaynin hamsadii aan lahayn hamsatu taswiya aan lahayn marka qaarkeed waa la ridi karaa wuxuu ihi warubamaa waxaa dhici karta usqidat ilhamsatu hamsadii hamsatu taswiyad ahayd ama hamsatu ayin waxay noqotabo in la tuuri karo la ridi karo laakiin waa goorma in kaana khafa almacnaa macnaha qarsoonashadiisa haddii uu yahay umina mid laga aaminaya bixadfiha markii la xadfayo inuu macnihii qarsoomay hamso kale ku darsanta haddii aamin laga yahay waa la goy karaa markaasaa waxaa loo daliishtay qiraa'atu ibnu xusein muxaysin ma u malaynaya ka laba in e, ma aha quraada oo hadda qiraa'aadka mutawaatirada mumkin inuu yahay maa duuna sabca ou akhriya sawaaء calayhim andartahum am lam tundirhum haddii la yidhah sawaaء calayhim a andartahum waa qiraa'ada mashhuurka ah taas waxa weeyaan hamsu taswiya waa sheegan tahay laakin hada tawjiih bاctibaari qiraa'ati man xadafa alhamza hal hamza sawaaء calayhim andartahum hamzadan andartahum ku jirto ficilkay kamid tahay andara waa ficil hamzadii istifhaamkaa maqnan oo marka in la yidhah a andartahum midna ficilka iskale midna hamsatu taswiyay ahayd hamsa taswiyadii markan qiraa'adan waa laga gooye lianna macnaaha waadix fa xadfuhaa ka wujuudiha nin kasta waa dareemi karaa marka saas haday tahay waa banaan tahay baa layidhi wa min dalika qowl shaaciri camr bn abi rabicaba wuxuu leeyahay lacamruka maa adrii wain kuntu daariyan bisabcin ramayna aljamra an bithamaani buuri lacamruka baan ku dhaartee maa adri ma ogi wa in kuntu daariya nin wax ogay baanba ahaaye bisabcin a ah, bisabcin miyaa ramayna aljabra buurti ma todobay tuurteen a ah, bithamaanin uu waa nin shaydaan ah eh. wuxuu leeyahay markii aan buurtan agtaaganahay marka gabdhihii baa imaanaya macnaha waa jamrat eh, alcaqaba la tuuranaya yowma annaxr marka markii buurtii la tuuranay yuu ninkan buurti u agtaagan yahay marka inuu intay tuurteen u ogaado wuxuu le waan waa isku dhex yaacay liannahu meeshii ka fiiri lahaa intay tuurteen cadadkoodii yaa gabadhii markay wax tuurinay badanaa gacanteeda xijaabkii kasoo dhexbaxaya marka gacmaheedii gacmahoodii oo cadcad buu arkay oo wax tuuranaya gacmihii baaba i wareeri buu le waxay tuuranayeenba waa war umaba marka lowlaa hada almacnaa oo macnaha hadda loo keenay qaacidadaas in lagu asixi maayo macno ahaan faasid weeyaan liannahu nin oo sheeganaya xaj inuu ku dhex jiro maca dalika yanshaqilu binnadari ila annisaai can xikmati ramyi ila aljamaraat waxa weeyaan marka wuxuu leeyahay lacamruka maa adri wain kuntu daariyan bisabcin fiiri markan waa hamzadii hamzata ayin waay ayuhumaa ramayna hal bisabcin am bithamaanin sidaasuu leeyahay ayib am waan ka baxnay markaasuu wuxuu iri wa binqiطaacin wa bimacnaa bal wafat in taku mimaa quyidat bihi khalat wuxuu leeyahy musanifka wafat waay oofisay amti binqiطaacin inqiaac bay oofisay macnaha ifaaidaysi iyo wa bimacnaa bal in taku amti hadday tahay khalad midii ka khaali noqotay mimaa quyidat bihi wixii lagu qeydi hadday khaali ka noqotay wuxuu leeyahay amti haddii ay hamzu taswiya ka hormari wayso amase hamzo oo can ayi eh, lafdi ayi ka deeqaysa ay ka hormari wayso markaas waxa weeyaan waxay noqonaysaa bimacnaa bal ay noqonaysaa tufiidu idraaban walidaalika eh, waxa weeyaan macnihii ama mufrad ha cadafto ama ama jumla ha cadafto wafat way oofisay amti biاnqiطaacin bimacna alinqiطaac oo bimacnaa bal ah wa bimacnaa bal bay oofisay in taku hadday tahay khalad midii ka khaali noqotay mimaa quyidat bihi wixii lagu qeydi hadday khaali ka noqotay oo waa maxay markaas haddii hamzatu taswiya ka hormari wayso walaa hamza mugniya can ayin fa hiya munqaطica waay wa tufiidu اlidraab waxaa lagu miithaalay qowl اllahi tacaala laa rayba fiihi min rabi اlcaalamiina am yaquuluuna iftaraahu laa rayba fiihi qur-aankii shaki kuma kuma dhex jiro shaki kama jiro inuu inuu inuu ilaahay kalaamkiisa ou yahay min rabi اlcaalamiina am yaquuluuna bal yaquuluuna inqitaac wax kaanaka adrabta camaa qablahu wa atayta bikalaami mustanafin saas waay am yaquuluuna iftirah mu bal yaquuluuna ay ka dhigan tahay mu leeyihin iftiraahu muxamed maa abuurtay may leeyihin haddana waxaa laga soo hadlay qur inuu sax yahay min rabi اlcaalamiin uu ka yahay markaasa hadalkii hore inta meeshiisa lagu xeray a mid kale lagu bilaabay mase waxaaba jirta dad dhahay qur-aanka nebi abuurtay fiiri marka waxa weye hadalkii horo kaanaka sakata canhu oo yani anshata jumlata ukhraa laa cilaaqata laha bima qablaha marka hore waxaa laga hadlaya qur'aan oo ilaahay subxaanah watacaala uu soo dejiyey marka haddana waxaa laga hadlaya qolo dhahay qur-aanka ilahay kama imaanin marka labadaasay macno leedahay inay in tahay inqiطaaciya iyo inay tahay hamza oo oo macnaha ku yihahda amta oo bacda hamza taswiya am am am am bacda am ama bacda alhamza alati tugni can ayin xuruuf اlcaطfi markaan oo kalena waxa weeyaan idraab baa laleeyahay mumkin tacdifu jumla calى jumla wallahu aclam wslى اllah wslm calى nabiyina mxamed w aalihi w saxbihi ajmaciin